bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilahi rb اlcaalamiin wslى اllahuma wslm wbaarak clى nabiyina mxamedi wclى alih wصaxbihi ajmaciin ama bacd waxaan kusoo dhex jirnay kitaabkii alraddu clى اljahmiya wالzanaadiqa liimaami ahli الsuna axmed bn xambal caleyh raxmat اllah shubhadii lixiyo tobnaad ayaan soo gaadhnay wuxuu yidhi imaamku caleyh raxmat ullah wa ama qowluhu dalika biana allaha mowla aladiina aamanuu waana alkaafiriina laa mowla lahum wa qaala fi aayati ukhra uma rudduu ila allahi mowlaahum alxaq faqaluu kayfa yakunu hada min alkalaami almuxkam yukhbiru anahu mawla man aaman uma qaala waana alkaafiriina laa mawla lahum fashakuu fi lqur'an wuxuuli imaamku wa amaa qowluhu odhaahdiisa alla uu yidhi daalika kaasi biana allaha sababtiisu waxa weeye ana allaha alle mawla aladiina kuwii hiiliyahooda inuu yahay aamanuu rumeeyey wa anna alkaafiriina gaaladana laa mawlaa lahum wax u hiiliyo inaysan lahayn wa qaala wuxuu yidhi alle fii aayatin ukhraa aayad kale wuxuu ku yidhi uma markaa kadib rudduu waa la celiyey addoommadii markay geeriyoodaan kadib ila ilallaahi alla xaggiisa loo celiyey allihii mawlaahum ahaa yacnii maaligooda alxaqi ee xaqa ah faqaaluu waxay yidhaahdeen zanaadiqadii kayfa sidee buu yakuunu ku ahaanayaa haada kani min alkalaami almuxkam hadal la sugay oo toosan see buu ku noqonaya yukhbiru wuu warramayaa annahu isagu mowlaa man aaman inta rumaysay inuu mowlo u yahay uma kadibna qaala wuxuu yidhi wa anna alkaafiriina laa mowlaa lahu gaaladuna wax mowlaa ma leh aayadda xigtana wuxuu yidhi uma rudduu ila allaahi mawlaahum addoommadii o dhan inuu mowlo u yahay baa haddana la sheegay fashakuu waxay ka shakiyeen fi lqur'aani quraanka dhexdiisa macnaheedu waxa weeye shubhadan xaqiijinteedu wax weeyaan ama caddaynteedu aayadda hore alla wuxuu sheegay tabaaraka wa inuu mu'miniinta keliya mowlo u yahay gaalada unuusan mowlo u ahayn aayadda xigtee suuratulancaam ku jirtana waxay tilmaamaysaa addoommadii oo dhan gaalkoodii iyo muslimkoodiiba inuu mowlo u yahay uma rudduu ila allaahi waa markay geeriyoodaan kadib mawlaahum addoommadii o dhan inuu mawlo u yahay ba haddana la sheegay xagga horena waxaa addoommadii baa la kala qaadoo mu'miniinta inuu mawlo u yahay keliya gaaladana uusan mawlo u ahayn marka say isu keenaysaa waay say isu qabanaysaa marna mu'miniinta keliyuu mawlo u yahay marna khalqigii oo addoommadiisao dhan buu mawlo u yahay say isu keenaysaa say isu waafaqaysaa ayb aayaddaas uma rudduu ila allahi mowlaahum alxaq bimacnaa tatimadeedu waxay ahayd hunaalika tabluu kullu nafsin ma aslafat warudduu ila allahi mowlaahum alxaq iyo uma rudduu ila allahi mowlaahum alxaq oo suuratu lancaam ah bimacnaa markay geeriyoodan kadib waay faqaaluu waxay yidhaahdeen kayfa yakuunu seebuu u ahaanayaa hada kani min alkalaami almuxkam xaggee dhibku ka jira waay waxay yidhahdeen yukhbiruu wuxuu sheegayaa annahu isagu mawlaa man aaman inta rumaysan inuu mawlo u yahay aayadda horaa sheegaysa macnaha ah, dalika yani aayadda u horaysa ee uu sheegay dalika biana allaha mawla aladiina aamanuu yani wuxuu inuu mu'miniinta basa mawlo yahay waliba wuxuu ku sii xoojiyey wa ana alkaafiriina laa mawlaa lahum gaalada inaysan mawlo uusan u ahayn ayb uma kadibna qaala wuxuu yidhi wa ana alkaafiriina laa mawlaa lahum oo waa ku sii adkeeyey macnaha halkaa marka waxaa ka soo baxay oy aayaddaasi kutusaysaa inuu mawlo u yahay keliya mu'miniinta gaaladuusan mawlo u ahayn aayadda kalena waxay tilmaamaysaa inuu iyagoo dhan mawlo u wadaya uma rudduu ila allahi mawlaahum oo markaa way isku wada jiraan addoommadii macnaha ayib fa shakuu way shakiyeen fi lqur'aani qur-aanka dhexdiisa ka shakiyeen wuu marka qaabka aayaduhu ay kale yihiin iyo macnahoodu siduu kale yahay say u qaateen ma aha zanaadiqaduye waa sidan wa amaa qowluhu odhahdiisa alla uu yidhi dalika biana allaha mawla aladiina aamanuu taa iyadii waxa weeye yaquulu wuxuu leeyahay oo uu ka wadaa naasiru aladiina kuwii midka u hiiliya weeye aamanuu rumeeyey dadka mu'miniinta waa hiiliyahooda waay wa anna alkaafiriina gaaladana laa naasira mid u hiiliya lahum iyaguma sugnaan hiiliye male iyagu aayaddaa horta macnaheedu sidaas weeye mowlanimada iyo wilaayadani waa wilaaye khaasa macnaha laga wado ma aha wilaayada caamka ah ee waa wilaayo khaaso bimacna anasri waalmaxabbati waalta'yiid baa laga wada ilaahay baa u hilinaya la jira muxuu ahay xoojinaya macnahaasaa laga wada wa ama qowlu odhaahdiisa alluu yidhi uma rudduu ila allahi mowlaahum alxaqi taana waxaa laga waday lianna fi dunyaa adduunyada dhexeeda waxaa ahaaday arbaabun rabbiyaal baailun oo baatil ah wixii rabbinimo sheeganaya adduunka joogay oo ilaahnimo sheeganaya aakhare marka la tago marka way burayaan meeshay ka baxayaan maxaa soo hadhaya allihii xaqa ah sidaas daraaddeed aayaddaasi rudduu ilallaahi mawlaahum waa wilaayada caamka waa addoommadiisao dhan buu mawlo u yahay maxaa laga wadaa marka maaliggooda waa addoommadiisoo dhan asagaa gacanta ku haya asagaana maamulaya cid ula talisa oo sheeganaysa markaasna ma jirto adiga fahno waxaa laga wadaa almawlaa macaani buu ku yimaadaa kala khaasan mawla mar wuxuu ku yimaadaa sayidka kulehee maaligga ah ee ku maamulaya ee kugu tasarufaya mawla waa la yidhaahda waa macno caama markaa macno khaasana waa loo isticmaalayo wilaaye khaasoo bimacna alnasri waalta'yiid waalmaxabana waa loo isticmaalaa oo markaa way ka khaasan tahay macnaha marka la sugayaay waa wilaayada guud ee milkiga iyo tasarufka addoommadiisa uu ku tasarufayo taasi gaal iyo muslimba waa ka dhaxaysa waana midda la sugayo uma rudduu ila allaahi mowlaahum midda lagu sugayo waa addoommadii maalig buu u wada yahay isagaa wadale isagaa wada abuurta isagaa maamula gaal iyo muslim ma kala baxayaan markaa mawlaa marka macnaha kale loo isticmaalayo macna nasri wata'yiid loo isticmaalayana addoommadii way kala baxayaan oo mu'miniintuu garab istaagayaa oo jeceliya u hoylinaya khaas bay ku tahay taasi muminiinta gaaladu lama wadaagaanoo wa ana alkaafiriina laa mawlaa lahum waay marka kelimat mawlaa baa macaani kala gedisan leh macnaha la sugayo waa mid macnaha la anfinayana waa mid kale saas wey manaa waa kan soo marnayo cuqaladu waxay isku waafaqsan yihiin oo laysla ogol yahay nafyu lkhaasi ya laa yastalzimu nafy alcaam ama nafyu lacam haddii macno khaasa la anfiyo ama la sugaayo kii ka weynaa ma keensanayso in la anfinayo saas wey manaa oo haddaad maalan masaajidka kitaab guduudan ma yaallo ma waxaa laga fahmayaa oo ka dhalanaya kitaab oo dhanba ma yaallo ya kitaab guduudan ma yaallaa tihi masaajidka nin baa yimid oo wuxuu ku mar damba haddana waxaa tidhi masaajidka kitaab baa yaalla ayib hadalkaaga ma iska hor imaanaya ma iska hor imaanayo leanna markaa tidhi kitaab guduudan ma yaallo shay khaasaad markaa anfiday markaad tidhi kitaab baa masaajidka yaallana macna kii aad anfiday aan ahaynoo ka guda weyn baad sugtay kii horeed anfiday khaaska ahaa kama dhalanayso marka kan caamka inaad anfido saasaa laga wada bimacnaa nafyulahas ama khaaska kama dhalanayso nafyulcaam sidaas daraaddeed waxa la sugayo waa mawlanimada caamka iyo milkiyada waay waxa la anfinayana waa macno khaasoo nusrada iyo ta'yiidkaawa ah. fa haada kani waxaa isweydiinla marka uma rudduu ila allahi mawlaahum mawlaahum maxaa aakhara mowlahood loogu khasisay macnaha wuxuu leeyahay lianna fi dunya arbaabun baatila waxay la mid tahay oo kale maaliki yowmiddiin oo kale waa maaliki yowmiddiin marka la leeyahay maalinta is-abaalmarintee aakharo alla isagaa boqor u ah oo isaga addoommada u taliya oo maamulaya oo intaan aakhire la gaarin adduunka soomaaliguma ah jawaabtu waa haa soo maa maxaa marka yowmuddiin loogu khasisay halkaas waxaa loogu khasisay lianna adduunka kuwa boqortooyo sheeganayaa jira sheegad baa badan sheegaskaasi wax sheeganaya aakhare marka la tago sheegashadu waa baxaysaa marka wax wax sheeganayo ma jiro wax boqor baan ahay iyo madax baan ahay iyo waxbaan u taliyaa iyo sheeganaysa markaa ma jirto sidaas daraaddeed meesha waa ka baxayaan tanina tii bay la mid tahayoo lianna fi dunya arbaabun baatil kuwa wax sheeganayo oo rabbinimo sheeganayo ilaahnimo sheeganayo oo boqortooyo sheeganaya adduunka jooga aakhara marka la tagana meesha waa ka baxayaan macnahaasaa laga wadaa uma rudduu ila allahi mawlaahum alxaq saasa waa macnaha ayib fahada kani maa shakad waa wixii ay ka shakiday fiihi dhexdiisa azanaadiqatu diinlaawayaashu waxay ka shakiyaan ayb shubhada toddobiyo tobnaad wa amaa qowluhu odhahdiisa alla uu yidhi ina allaha yuxibu almuqsitiin wa qaala fii aayatin ukhra waama alqaasituuna fakanuu lijahannama xaaba faqaluu kayfa yakunu hada min alkalaami almuxkam shubhadanina waxay ku saabsan tahay oo iska hor keeneen laba aayadood oo kala macno ah wa amaa qowluhu odhaahdiisa buu yidhi alla uu yidhi ina allaha alla yuxibu wuxuu jecel yahay almuqsitiina kuwa cadaalada sameeya wa qaala wuxuu yidhi fii aayatin ukhraa aayad kalena wuxuu ku yidhi wa ama alqaasituuna fa kaanuu waxay ahaadeen lijahannama jahannaba ayay xataban xaabo u noqdeen iyo shidaal faqaaluu waxay yidhahdeen zanaadiqadii kayfa sidee buu yakuunu u ahaanayaa haada kani min alkalaami almuxkami hadal la sugay seebuu u noqonaya hadal suganoo toosanoo isku dhinac u socda seebuu ku noqonayaa waa ayib shubhadu waa noocee waxay leeyihiin aayadda hore ina allaha yuxibu almuqsitiin alla inuu jecel yahay muqsitiinta buu sheegay aayaddan dambena qaasitiintu inay jahannamo gelayaan buu marka maxaa u dhexeeya muqsid iyo qaasid waa isku asal kelimada ay ka wada yimaadeen waa isku asal marka qaasidkii qisdiga sameeyeyna naar buu galay muqsidkii qisdiga sameeyeyna alla wuxuu sheegay inuu jecel yahay seebuu daduu jecel yahay haddana naarta u geeyey waay saas isaga hor keeneen ayib amaa qowluhu wey marka su isu waafajinaya imaamku sidan waa amaa qowluhu odhahdiisa allou yidhi wa ama alqaasituuna fa kaanuu lijahannama xaaba yacnii wuxuu ka wadaa alcaadiluuna kuwa la sima bilaahi ilaahay la kuwa ilaahay adoomadiisa la simaa laga wadaa aladiina kuwaasoo yajcaluuna yeela lilaahi ilaahay u yeela cidlan ku la mid ah min khaliiqatii addoommadiisa xaggooda uga yeela oo fayacbuduunahu markaasay cidligaasay caabudayaan maca allahi ilahay la jirankiisa bimacnaa ilaahay bay waxay u samaynayaan nadiir cid la mida oo sida ilaahay loo caabudo isagana loo caabudayo oo wixii ilaahay lahaa wax laga siinayo kaasay samaynayaan markaasay xaqii ilaahay lahaa bay u leexinayaan oy siinayaan sidaas daraaddeed qaasidka ama qisdigaa jahannamo lagu gelayaay bimacnaa waxaa laga wadaa alcuduul yani alcadlu billaahi tabaaraka wataala in ilaahay lala simo oo lagala mid dhigo addoommadiisa sidaa daraaddeedna loo caabudo xaqi ilaahay loo siiyo amaa tan la ammaanayo ilaahay jecel yahay wa amaa qowluhu odhaahdiisa alla yidhi wa waaqsituu cadaalad sameeya ina allaha yuxibu almuqsitiin yaquulu wuxuu leeyahay oo ka wada icdiluu fii maa baynakum dhexdiinna cadaalad sameeya wa bayna annaasi iyo dadka dhexdooda ina allaha alla yuxibu wuxuu jecelyaha aladiina kuwa yacdiluuna cadaalad sameeya ayb wa qaala wuxuu yidhi fii aayatin ukhraa aayad kale wuxuu ku yidhi macnaha iyaduna sii xoojinaysa a ilaahun ma mid la caabudo ayaa macallaahi alla la jirankiisa ah bal iskaba dhaaf hum iyagu qowmun dad weeye yacdiluuna ilaahay addoommadiisa kala mid dhigay yacdiluuna bimacnaa yacni wuxuuhi yushrikuuna ilaahay la wadaajinaya yacdiluuna bimacnaa ilaahay bay la wadaajinayaanoo khalqigiisiibay kala mid dhigayaan oy muxuu ahaaye la simayaan fahada kani maa shakad waa wixii ay shakida fiihi dhexdiisa azanaadiqatu zanaadiqadu ay ka shakiyaan macnaheeda jawaabta macnaheeda waxaa laga wadaa macnaha jawaabta waxaa laga wadaa kelimada ay ka soo wada jeedaan qaasid iyo muqsid halka hal asal bay ka soo wada jeedaan oo ah qaaf iyo siin iyo taa laakiin kelimadani waxay ka mid tahay min kelimaati aladaad kelimaat aladaad maxaa la yidhahda waxaa jira kelimaad luqadda carabiga ku jira oo laba macno iska soo horjeeda loo isticmaali macnahanna waa loo isticmaalaa kanna waa loo isticmaalaa maalan walleyli idaa cascasa oo kale walleyli ida cascasa markuu daba jeediyana waa la yidhaahdaa markuu soo qaabilana waa la yidhahdaa habeenku markuu daba jeediyo qoraxdu dhacdoo sii socdana walleyli idaa cascasaa la dhaha cascasa waa la dhihi markuu waagu baryo oo muxuu ahaayey waxaan u jeedaa markii eh, habeenku soo galo oo maalintu sii baxaysana cascasa waa laydhaha labada xilliba cascasa la yidhaha marka kelimaatl adaad waaye tanina sidoo kale waaye laakiin waxa macnuhu uu lid isku noqonaya marka la yidhaahdo eh, muxuu ahaayey aqsata iyo qasata way kala duwantahay qasata waa ulaai soo maa qasata marka la yidhaahdo oo ulaai laga dhigo ismigeeda faacil qaasit buu noqonaya markaana waxaa loo isticmaalaa jawrka iyo dulmiga iyo leexashada loo isticmaalaa qasata fa huwa qaasit waa markaa marka wa ama alqaasituuna fa kaanuu lijahannama waxaa laga keenay marka waa isim faacilo min qasata ka yimid cadaalad ma ahe bimacnaa jawr waay waa cagsiga cadaaladda waa marka ficilka rubaaci laga dhigo oo laga dhigo aqsata laga dhigo markaasuu cadaalad macnaheedu noqonaya sidaas daraaddeed muqsit wuxuu ka yimid rubaaci oo aqsata ah, ah aqsata ismigeeda faacil waa muqsit qasatana oo ulaai ana ismigeeda faacil waa qaasit midka ulaaiga ka yimaadana jawr iyo dulmi iyo leexashaa laga wadaa midka rubaaciga ka yimaadoo muqsidka ana cadaalad baa laga wadaa sidaas daraaddeed alle ma uusan dhihin qaasidka marna muusan ammaanin marna ma caayine muqsidku ammaanay qaasidkana wuu caayay macnuhu waa kala duwan yihiin marka qaasidku waa jaa'irka jidka ka leexday oo ilaahay addoommadiisa la simay oo shirkiga galay muqsidkuna waa ruuxa cadaalada samaynaya oo khalqiga ilaahay dhexdooda cadaaladda u samaynaya marka labadaasay kale yihiin macnahana waxaa xoojinaya aayadda ka horeysa wa ama alqaasituuna waxaa ka horaysa ilan waxaa laga hadlayey kooxdii jinka ahayd ee nebiga u timi sal l sheekadoodii baa la hayay ka horaysa waa kuwa dhahaya wa anna mina almuslimuuna wa mina alqaasituun faman aslama faulaa'ika taxaraw rashada wa annaa mina almuslimiin muslimuun kuwo hoggaansanayaalaa naga mid ah wa mina alqaasituuna kuwo hoggaansankii iyo tawxiidkii ka leexdayna waa naga mid soo ma jeed maxay isgarab dhigeen marka muslim iyo ya iyo qaasit saas way macnaha qaasitku marka waa qasiimul muslim waay yacni waxa weeye waxay ku tusaysaa marka qaasidku waa jaa'ir jidka ka leexday oo mushrigoo gaal ah saas wey marka ayagu marka waxay wixii baa isaga khaldamay qoladan zanaadiqada mise wayba isku khaldeenoo gas bay isugu khaldeen laakiin way kala duwan tahay ama qawlu wa ama alqaasituuna kuwa jidka ka leexday oo shirki iyo gaalnimo iyo jawr u leexday fa kaanuu waxay ahaayeen lijahannama ayay xataban xaabo u noqdeen yacnii waxaa laga wadaa alcaadiluuna kuwa kala mid dhigay bilaahi ilaahay addoommadiisa kala mid dhigoo shirkiga galay alladiina kuwaasoo yajcaluuna yeelay lilaahi ilaahay u yeelay cidlan kuwa lamida ama mid la mida u sameeyey oo min khaliiqatii addoommadiisa xaggiisay uga sameeyeen fayacbuduunahu markaasay cidligaas kaa ay ilaahay kala mid dhigeen ayay caabudayaan maca allahi ilaahay la jirankiisa qaasidku kaa weeye marka wa ama qowluhu waaqsituu ina allaha yuxibu lmuqsitiin u wa aqsituu waa rubaacigii aqsata wey soo maa allaha yuxibu wuxuu jecel almuqsitiina kuwa cadaaladda sameeya yaquulu wuxuu leey icdiluu cadaalad sameeya fii ma baynakum wa bayna annaas idinkiiyo dadka dhexdiinna cadaalad sameeya garsoor ayb waina allaha alla yuxibu wuxuu jeclaya aladiina kuwa yacdiluuna cadaaladda sameeya ayb kelimada cadala ayaa iyada lafteedu marna waxay ku imaanaysaa cadala oo kala mid middhigid ah oo shirki ah marna waxay ku imaanaysaa cadala oo cadaalad samayn ah dadkii oo xuquuqdoodii loo siimo cadaalad loo walba xaqiisa la siiya cadala oo ku imaanaysa bimacnaa shirki ku imaanaysa ayuu haddana keenayoo wa qaala wuxuu yidhi fii aayatin ukhraa alla wuxuu ku yidhi a ilaahum maca allah ma cid mid la caabudaa macallaahi ilaahay la jirankiisaa bal iskaba dhaafe hum iyagu qowman wey oo yacdiluuna ilaahay addoommadiisa kala mid dhigaya yacdiluuna ay yushrikuuna ilaahay la wadaajinaya ayb fa haada kani maa shakad waa wixii ay shakiday fiihi dhexdiisa alzanaadiqatu ay shakiday saas way macnaa wixii ay ka shakiday qur'aanka ay ku maagtay kaas way caddayntiisa oo sidaasay aayaduhu kale yihiin ayb shubhada sideed iyo tobnaadi waxa weye wa ama qowluhu odhahdiisa alla uu yidhi wاlmu'minuuna wاlmu'minaatu bacduhum wliyaau bacdin wa qaala fii aayatin ukhra wاladiina aamanuu walam yuhaajiruu maa lakum min walaayatihim min shayin xata yuhaajiruu wakaأna hada cinda man laa yacrifu macnaahu yanqudu bacduhu bacdun wa ama qowluhu odhahdiisa alle uu yidhi waalmu'minuuna ragga mu'miniinta iyo waalmu'minaati mu'minaatu dumarka mu'minaadkii bacduhum qaarkood wliyaa'u bacdin qaarka kale xigta u yihiin qaarka kale bay xigta u yihiinoo u hiiliyo oo la jiro oo jecel wa qaala wuxuu yidhi fii aayatin ukhraa kale wuxuu alla ku yidhi waaladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo walam yuhaajiruu aan hijroonin maa lakum idinma sugnaanin min wilaayatihim wilaayadooda xaggeeda idinkama sugnaanin min shayin waxba idinkama sugnaanin xataa yuhaajiruu ilaa ay hijroodaan kuwaas mu'miniinta laakiin aan soo hijroonin iyaga wilaayadooda waxba kuma lihidin waxna ka siin maysaan ilaa ay soo hijroodaan ayib wuxuu imaamku yidhi marka waka'anna waxaad mooddaa haadaa kan cinda man laa yacrifu macnaahu cidda aan macnihiisa garanaynin agtiisa waxaad mooddaa yanqudu inuu burinayo bacduhu qaarkii bacdan qaarka kale cidaan macnaha garanaynin waxay u qaadan kartaa ama u fahmi kartaa inuu iska hor imaanayo shubhadu waa qaabkee shubhadu waxa weeyaan aayadda hore mu'miniintu rag iyo dumarba inay awliye isu yihiin bay sugtay soo ma maxaa soo galay marka mu'min oo dhan rag iyo dumarba yaa oo weliya isu yihi aayadda dambena maxay sugtay qaar mu'miniintii ka mid ah bay wilaayadii ka saartay oo waa kuwee kuwa aan waa mu'miniin laakiin mayna soo hijroonin marka tanina waxay leedahay kuwa aan soo hijroonin wax wilaaye ah idinkama dhaxayso ta horena waxay sugtay mu'min iyo mu'minadoo dhan dhexdooda wilaayaa taalla markaasoo iskama hor imaanayaan waa ta way wada gelisay wilaayada tanina qaar bay ka saartay oo qaarkaan soo hijiroonni waxay tidhi maa lakum min wilaayatihim min shay baa layidhi macnaha wilaayada meeshan hadda laga hadlayo ama walaayadh ama wilaayadheh wilaaye iyo walaaya labada waa la yani carabiga sax ku tahay marka maa lakum min walaayatihim haddii walaayada isku macno laga dhigo labada aayadood ay sheegayaan iska horimaadku waa imaanaya in kastoo la kala wajihi karo la dhihi karayo aayadda horena waa caam minda dambana waa khaas walaa tacaaruda bayna caamin wa khaas aayaddani waxay ku saabsan tahay dambe dad khaasa mu'miniin iimaanku waa nagala dhaxeeya laakiin sifay la dheer yihiinoo mayna soo hijroonin kuwaas qaabka waa loo waajihi karaa lakiin qaabka imaamku u wajahay waa sida ayb wuxuu isu waafajiyey marka ama qowluhu odhahdiisa alla uu yidhi wladiina aamanuu walam yuhaajiruu maa lakum min walaayatihim min shayin xataa yuhaajiruu yacnii wuxuu ka wadaa min almiiraai dhaxalkuu ka wadaa marka alwalaaya hunaa waxaa laga wadaa dhaxalka maa lakum idiinma sugnaanin min walaayatihim dhaxalkooda xaggiisa min shayin waxba idinkama sugnaanin xataa yuhaajiru ilaa ay soo hijroodaan yacni dhaxalka idinkuma laha ilaa ay soo hijroodaan maxaa laga wadaa ruux mu'min ah oo soo hijrooday oo magaalada madiine nebiga la jooga sal alla alay waslam deegaankiiyo dalkuu ku dhashayna ilaahay dartii uga yimi ruuxaa iyo mid ay wada dhasheen oon soo hijroonin haddii uu dhinto midkood ma isdhaxlayaan maya maadaama uusan soo hijroonin wax isdhaxlida idinkama dhaxayso wa ah, wax isdhaxlida idinkama dhaxayso maxaa yeelay shardiga inaad isdhaxashaan wuxuu ku xidhan yahay inuu soo hijroodo ayib yacni wuxuu ka wadaa min almiiraai buu ka wadaa wadalika kaasina waxa weeye ana allaha alle caza wajalla xakama wuxuu xukumay cala almu'miniina mu'miniinta korkooda wuxuu ku xukumay lammaa haajaruu markay hijroodeen ila almadiinati markay madiine xaggeeda usoo hijroodeen wuxuu ku xukumay allaa yatawaaratuu inaysan isdhaxlin ilaa bilhijrati hijrada inay isku dhaxlaan mooye muminiintii soo hijrooday hijradaasi yaa laga dhigay sidii nasabkii ay isku dhexleeyeen oo kale hijro waxaan ahaynna layskuma dhaxli karaa amarkaasaa yimi fain maata hadduu dhinto marka miaalku waa fain maata hadduu dhinto rajulu bimakkata maka uu ku dhinto ninkaasoo lahu isaga uu sugnaaday weliyun ruux qaraabo ah oo muhaajirun soo hijrooday maca nabi nebiga la jirankiisa sal alay waslam ayib kaana wuxuu ahaa laa yariuhu mid uusan dhexlaynin kaas maka ku dhintay almuhaajiru ka soo hijrooday ma dhexlayo waa laba qaraabo ah waa ilmaadeer waa walaalo mid makuu ku hadhay waa mumin waa muumin laakiin makuu ku hadhay ma soo hijroonin midna wuu soo hijroodoo madiinuu yimid labadoodiibaa mid dhintay isma dhaxlayaan sababtu maxay tahay lianna sababtan laysku dhaxlayaa waxaa laga dhigay alhijra ah, waa inay hijra jirto labadaa ruux haddaynay hijra ka dhaxaynin hadday wada dhasheen xataa isma dhaxlayaan saasaa markii hore xukunku ahaayo ilaahay baa sidaa xukumay fadalika kaasi marka inaan laysdhaxlaynin hijro inay dadka ka dhaxaysa mooyaane fadalika kaasi qowluu odhahdiisa way alla uu yidhi waaladiina walam yuhaajiruu maa min walaayatihim min shayin xataa yuhaajiruu min almiiraai baa laga wadaa xataa yuhaajiruu ilaa ay waxba kuma laha ayb falammaa kaura markii ay bateen almuhaajiruuna dadkii soo hijrooday markay bateen ayuu radda allaahu alla celiyey dalika almiiraaa dhaxalkaa isaga ah wuxuu ku celiyey cala alwliyaa'i dadkii qaraabada ahaa baa lagu celiyey haajaruu ha soo hijroodeen aw amase lam yuhaajiru amaysan soo hijroonin markii hore waxay ahayd hijiro umbaa laysku dhexlaayay xukumkaasi mudduu socday muhaajiriintaa yaraa markaa markay muhaajiriintii soo bateen oo la xoogaystay xukunkii hijro umbaa laysku dhaxli karaa ahaa waa la bedelay maxaa lagu bedelay waxaa lagu bedelay qaraabtinimadii iyo xigtanimadii in laysku dhaxlo halkaasaa loo celiyey ya halkaas ayaa loo celiyey ayb oo ruuxaasi qaraabada kula ama ha soo hijirooda ama yuusan soo hijiroonine markaa dhalasho iyo qaraabanimaa laysku dhaxlaya tiibaa dib loogu celiyey marxaladaa uu marka waxa weeyaan hijrada basa laysku dhaxlayay bay aayaddani ku saabsantay waaladiina aamanuu walam yuhaajiruu maa lakum idinma sugnaan min walaayatihim dhaxalkooda inaad isdhaxashaan min shayin waxba idinkama sugnaan xataa yuhaajiruu ilaahay soo hijroodaan sidaas marka haddana waa la bedelayo waxaa lagu celiyey in qaraabanimadii ehelnimadii laysku dhaxlo wadalika kaasina qowluhu kan waa qowluhu ilahay odhahdiisa waay ayadda xukumkaas baddashay oo dhaxalka ku celisay qaraabtinimadii dib ugu celisay hijradiina ka celisay waat wadaalika kaasi qowluhu odhaahdiisa way alla uu yidhi wa ulul arxaami dadka raximnimada u saaxiibkaa bacduhum qaarkood baa wlaa ka xaq leh bibacdin qaarka kale fii kitaabiillaahi ilaahay kitaabkiisa dhexdiisa min min almu'miniina mu'miniinta guud bay ka xaq leeyihin walmuhaajiriina iyo kuwii soo hijrooda xaggooday ka xaq leeyihin baa qaarka kale u xaqleh ah, qaarbaa qaarka kale dadka arxaamta waa dadka wada dhashay waa dadka dhalasha ka dhexayso waa dadka nasab ka dhexeeyo dadka xigtada arxaamta ayaga ayaa isxiga oo dhaxalkii markuu yimaado inta kale iska xigaan maxay iska xigaan mu'miniinta guud iyo muhaajiriintiiba halkaasaa marka hijradii laysku dhaxlayey markaas lagu bedelay oo waxaa loo celiyey in abtir iyo dhalasho marka laysku dhaxlo ayib macnahaasaa marka laga wadaa buuri wa ama qowluu odhahdiisa alla uu yidhi waalmu'minuuna waalmu'minaatu bacduhum wliyaau bacdin oo aayaddii ay ka hor keeneen aayaddaa hore ah wuxuu ka wadaa fi diini diinka dhexdiisa waalmu'minu mu'minku yatawallaa wuxuu jeclaanayaa xidhiirinaya u hiilinaya almumina muminka kaluu u hiilinayaa fii diinihi diinkiisa ugu hiilinaya marka muminiintu way isxigaan rag iyo dumarba way isu hiilinayaan way isjecel yihiin waa aayadda waalmu'minuuna bacduhum wliyaau bacdin iyada waxba iskama bedelin oo diintaa ka dhaxaysa iyo mabda'a ka dhaxeeya bay isugu hiilinayaan xigtana ku yihiin soo ma taa waxba iskama bedelin tan kale kama hor imaanayso dhaxalkii unbay meesha ka saartay kadibna dib baa loo soo celiyey warkaas sooma cadda ayib inay sidaa tahay waxaad ku garanaysaa aayadda ka dambe aayadda markaad sii wado waaladiina aamanuu walam yuhaajiruu maa lakum min walaayatihim min shayin xataa yuhaajiruu maxaa ka dambeeya wain istansaruukum fi ddiini facalaykum اnnasru kuwaa la yidhi wax walaayaa idinkama dhaxayso ilaahay soo hijroodaan kuwaasi hadday diinka noogu hiiliya idin dhahaan ugu hiiliya hadday gaalo isqabtaan oo diintooda u baahdaan inaad ku garab istaagtaan oo ugu hiilisaan xataa iyagoon soo hijroonin waad u hiilinaysaan soo ma jeed marka hiiladii maaha hiiladii iyo isjacaylkii iyo muxuu ahaa isxidhiidhintii xataa haddayna soo hijroonin way jirtaa waana macnaha aayaddu ka harayso walmu'minuuna walmu'minaatu bacdum wliyaau bacdi cid walbao mumina iskale macnaha khaaskee aayaddan kale ay diiday marka waa dhaxal waa dhaxal aayaddaa yani markii lasii wadaaba kusii tusay soo macnaa tafsiirka noocaasa ee imaamku uu maray waxaa laga wariyey cabdullahi bni cabbaas iyo mujaahid iyo qataada abu xayaan iyo ibnu jariir tabari ayaa soo guurinaya sidaas daraaddeed waxa la anfinayo waa uun dhaxalka walaayada la diidan yahay waa uun dhaxalka intaan la naskhin bayna ahayd saas way manaa ayb marka wilaayadii baa laba adiga alwilaaya alwalaaya almanfiya hayr alwilaaya almuhbata waay walaayada la diidan yahay iyo tan la sugayo way kala duwan yihiin sidaas way macnaa tan la sugayo waa mid caama tan la anfinayana waa mid khaas oo dhaxalkiia ayib tawjiih kalaa jira oo ibnu kaiir iyo ay sheegeen oo kuba gaabsadayba oo wuxuu leeyahay maa lakum min walaayatihim min shayin walaayadaa la anfinaya waxaa laga wadaa bimacnaa haniimada inay wax ku yeeshaan maa lakum idinma sugnaanin min walaayatihim haniimada wax ka siintooda inaad wax ka siisaan min shayin waxba idinkama sugnaanin xataa yuhaajiru ilaa ay soo hijroodaan marka ilaa ay soo hijroodaan haniimada iyo xoolaha aad gaalada ka qaadanaysaan waxba kuma ay lahaa wain istansaruukum fidiini facalaykum nasr laakiin hiiladii walaalnimo iyo jacaylkii iyo xidhiidhintii kale walaalnimo way idinka dhacaysaa soo ma marka macnahaana waa macno saxo ibni kaiir iyo hayrkiibaad maraya oo in la yidhaahdo alwalaaya halkan waxaa laga wadaa nasiibkii ay ku lahaan lahaayeen haniimada iyo faya ay ku lahaan lahaayeen xoolaha gaalada laga soo qabsado labada macnoba in lagu xambaaro waa sax oo la yidhaahdo maa lakum idinma sugnaani min walaayatihim dhaxalkooda iyo haniibada nasiibkii aad ka siin lahaydeen min shayin waxba idinkama sugnaani waxba kuma ay laha labadaba waa la israacin karaa leanna nusuus kalaa kutusayso xilligaasi ilaa la soo hijroodo oo ruuxu soo hijroodo hantida dowladda ee haniimada iyo fayga iyo waxba lagama siin jirin ruux soo hijrooday ama ansaari oo magaalada jooga oo dowladdii difaacaya oo dagaalka galaya oo duulaya dadkaasaa wax ku lahaa laakiin nin xoolihiisa iska dhaqanaya ama dalkiisa iska joogo laakiin mumina haniimada waxba mayna ku lahaan jirin xadiista nebiga sal lay sl waataxasaysa wey man marka intaba waa la dhihi karaa ayb shubhada iyo tobnaad wa ama qowluhu odhaahdiisa alla uu yidhi liibliis uu ku yidhi inii cibaadii addoommadayda laysa laka calayhim sulطaanu xujo iyo awood kuma lihid wa qaala muusa muusena wuxuu yidhi xiina goortii qatala uu dilay annafsa ninkii qibtigaha markuu dilay wuxuu yidhi nebi muuse haada kani min camali shaytaani waa shaytaan camalkii fashakuu way shakeen fi lqur'aani qur'aanka dhexdiisa wazacmuu waxay sheegteen annahu isagu mutanaaqidun in iska hor imaanayo labadan aayadood bay haddana iska hor keeneenoo shubhadoodu wax weeyaan aayadda hore alla wuxuu yidhi inna cibaadii laysa laka calayhim suldaan addoommadayda khaaska ah shaydaanow ibliisow wax awooda kuma lihid xujana kuma lihid waxba ma yeeli kartid soo ma maxaa yeelay anaa ilaashanaya waa addoommadaydaas anaa ilaashanaya ibliisowna awood iyo xujo aad wax ku yeesho ama dhib ugu geysato melihi bannaanka male markii la ogaa baa haddana waxaan aragnay nebi muuse soo addoommada ilahay ka mid maah addoommada ilaahay khaalisiinta soo ka mid maahayn ilan waaba nebi soo maaha nebi muuse oo waxaan aragnay intuu fal sameeyey falkii uu sameeyey dhahaya waa camal shaytaan nebi muuseo addoommadii ilaahay ilaashaday oo ibliis ka ceshaday ku jiray seebuu haddana shayaan iyo ibliis uu khalad u geliyey soo maa oo isaga laftiisu u yidhi min camali shaytaan soo muuse dadkii ilaahay ilaaliyee ballan qaaday inuu ilaalinayo ibliis laga eriyey ma ahayn dadkaasuu ku jiray haddana wax fal uu sameeyey buu wuxuu leeyahay haada min camali shayaan shayaan camalkiisii weeye sabab isagaa iigu noqday wey macnaha marka say ku dhici kartaa waa soo iskama hor imaanayso fashakuu fi lqur'aani qur'aankii bay shako shakiyeen wa zacmuu waxay sheegeen annahu mutanaaqidun bimacnaa nebiyullaahi muusa calayhi salaam waa markuu dilay ninkii qibdigaha ya ilaan ninku gaalba ha ahaado qibdi gaal ahoo daalim ah oo reer bani israa'iil gumaysanahayoo wiilashii ka laynayaoo gabdhahoodii yacni khadaamaad ka dhiganayoo adeegsanaya wamaca daalika nebi isagoon la idmin oon ilaahay u fasixin yuu naf dilay soo ma waa naf gaal laakiin idan muusan helin naftaa idan la'aanta uu dilay ayaa marka ayuu yidhi waa khalad min camali الshayطaan inahu caduwu mudilu mubiin waa ka nebi muuse marka aayadda dambe rabbi ow naftaydii baan dulmiya ii dembi dhaaf dhahay soo ma marka dhacdadaasuu leeyahay min camali الshayطaan ayb waxaa la mida taa la mida nabiyullaahi aadam calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam soo addoon ilaahi ma ahayn ina cibaadii buu gelaya haddana maca daalika ibliis baa geedkii loo diiday cunsiiyey marka ina cibaadii laysa laka calayhim sulطaanun xaggay ka martay saasay marka isaga hor keenayaan jawaabtu maxay noqon waay see aayadahan laysu waafajinaya wuxuu yidhi imaamku amaa qowlu odhaahdiisa alla uu yidhi inna cibaadii laysa laka calayhim sulطaanun yaquulu wuxuu ka wadaa cibaadii addoommadayda alladiina kuwaasoo istakhlasahum ullahu alle uu saafi yeeshay lidiinihi diinkiisa uu u saafi yeeshay laysa ma ahaanin liibliisa ibliis uma ahaanin calayhim korkooda sulطaanun wax awood iyo xujo ah oo maxay ah an yudilahum inuu baadiyeeyo fii diinihim diinkooda dhexdiisa inuu ku baadiyeeyo awood iyo xujo uma leh aw amase fi cibaadati rabbihim rabbigood caabudidiisa inuu muxuu ahaay ka lumiyo walaakinahu lagusa noqoya ibliis yusiibu wuu minhum xaggooda min qibali dunuubi dunuubta xaggeeduu ka asiibaya dhanka dunuubta waxoogaa wuu qaldi karaa waxbuu ku ridi karaa laakiin inuu diintoodo dhan ka leexiyo ama cibaadadii ilaahay caabudayeen uu ka qaso shirki ku rido taa iyadaabuu ilaahay ka ilaaliyey ayb fa amaa fi shirki shirkiga dhexdiisa falaa yaqdiru ma kari karo ibliisu ibliis an yudilahum inuu baadiyeeyo can diinihim diintooda inuu ka baadiyeeyo towxiidka iyo diinta asalkeeda intuu ka leexiyo inuu shirki ku rido ma awoodi karo maxaa yeele lianna allaha alle subxaana nasihidiisee istakhlasahum ilaahay baa saafi yeeshay lidiinihi diinkiisa iyo cibaadadiisa ayuu ilaahay u saafi yeesho u khaalis yeeshay ayib bimacnaa waxa uu ka wadaa inna cibaadii laysa laka calayhim sulطaanun macnahaad u fahanteen ma aha zanaadiqoy addoommadan ilaahay uu goonida u xushay ibliisna uu ka ilaashanayo wuxuu ka ilaalinayaa ibliis inuu diintooda asalkeeda ka fasaadiyo towxiidka ka leexiyo shirki ku rido cibaadada ka leexiyo gaalnimo ku rido taasuu ilaahay ka xifdiyey laakiin dhanka dunuubta aan gaalnimo gaadhsiisnayn intuu u qurxiyuu ku fidnayn karaa soo ma min qibali dunuub waaye dambiyo ama ha yaraadeen ama ha weynaadeene wuu ku ridi karaa wuu u qurxin wuu fidnayn karaa laakiin inuu diintii o dhan ka saaro shirki ku rido tawxiidkii ka baabi'iyo inxiraaf weyn ku keeno taasuu ilaahay ka xifdiyey ina cibaadii laysa laka calayhim sulطaanun macnahaasaa laga wada sidaas daraaddeed sax aadam nabiyullaahi aadam calayhi asalaam geedkii waa daajiyey laakiin ma ku riday maya nebi muuse alayhi calaa nabiyina salaatu wasalaam naftaa inuu dilo aan loo idmin ya wuu ku sababay wuu u qurxiyey laakiin ma gaalnimu ku riday maya waxa marka ilaahay ka ilaaliya waa shirkiga shirki kuma ridi karo addoommadaa uu ilaahay diinkiisa u doortay laakiin waxyaalo kale iyo dunuub kale iyo waxoogaa wuu sababa wuu ugu noqon karaya ayb macnahaasaa laga wadaa sidaas daraaddeed nebi muuse markuu leeyahy hada min camali shayطaani bimacnaa wuxuu ka wadaa macnahaas shaytaanku mu'minka iyo ee muxuu ahaayey saalixa iyo weliga iyo shahiidka iyo ambiyada iyo meelaha qaarkood waa ka soo gelgeli karaa wax waa u qurqurxin karaya macnaha ayib waxaa macnaha xoojinayaa uu imaamku maray calayh raxmat ullah allah tabaaraka wa tacala wuxuu yidhi markuu ka warramaya inamaa sulطaanuhu eh, cala aladiina yatawallawnahu wاladiina hum bihi mushrikuun ibliis cidda iyo shayطaanku cidda uu awoodda ku leeyahay iyo xujada waa dadka isaga ka weli dhigtay isaga raaca isagana iyo ilaahayna wax wadaajiya wاladiina hum bihi mushrikuun kuwa isaga raacsan ee si dhammaystiran u raacsan kuwaas weeye kuwuu diinta ka fasaadin karo gaalnimana ku ridi karayo laakiin dadka kale maya tafsiirkaasi waxaa laga soo guuriyaa marka ibn cabaas sidoo waaxida fii tafsiiri ku sheegay ayb wuxuu yidhi wa ama qawlu muusa saamaydin qoraya wa ama qawlu muusa muuse odhaahdiisa uu yidhi hada min camali shayaani yacnii wuxuu ka wadaa min tasyiini shayaani shayaan qurxintiisii wa allow shayaan baa i qurxiyey kamaa zayana siduu ugu qurxiyey oo kale liyuusufa yusuf si ugu qurxiyey oo kale muxuu yuusuf u qurxiyey nebi yuusuf hmm? nebi yuusuf muxuu qurxiyey a hayo walaqad hamat bihi wahama biha soo ma hama biha naagtii markay guriga ku soo xidhatay oo isu soo qurxisay shaydaan baa u qurxiyey shaydaan baa isku dayey nebi muxuu ahaayey nebi yuusuf calayhi salaam inuu xumaantan ku rido saas daraaddeed lowlaa an ra'aa burhaana rabbihi waa ka alla yidhi soo ma ilahay baa ka xifdiyey laakiin shaydaan waa isku dayey saas weeyaan kamaa zayana siduu ugu qurxiyey oo kale liibliisa muxuuaha liyuusufa yuusuf ugu qurxiyoo kale waliaadama iyo aadam suu ugu qurxiyoo kale iyo iyo waxawaa xawasu ugu qurxiyoo kale wahum ayagu cibaaduraxmaan weeye almukhlasuun ah, waa addoommadii ilaahay ilaahay xushay wey oo labana waaba ambiyo xawaana waa xaaskii aadam somaa gar waa ilaahay doortay wey haddana maca daalika shaydaanku waxbuu u qurxiyey fa haada kani tafsiiru maa shakat waa wixii ay ka shakay tafsiirkiisa fiihi dhexdiisa azanaadiqatu ay ka shakiyeen ayb adiga waxa weeye shaytaanku ama nabi ha noqdo ama rasuul ha noqdo ama weli ha noqdo ama saalix ha noqdee wuu isku dayey inuu xumaanta u qurxiyo soo ma nebigeennahu sal alla lay wasalam waa kii isagoo salaadda ku jira uu soo weeraray soo ma ee uu qabtay nebigu sal alla alay wasalam ah, saxaabadu yidhi rasuulkee maxaad laacday waxbaad laacday shaydaan baa isoo salaadayda damcay inuu qaso markaasaan qabtay buu rasuulku uri sal la alay waslm ah. yacni haddaanan hadalkii nebi sulaymaan xusuusnaynna tiirarka masaajidka mid ka midaan ku xidhi lahaa oo carruurta ree meydinaa ku ciyaari lahayd buu nebi ur sal la alay waslm oo hadalkii nebiyullahi sulayman ahaa yah hablii mulkan laa yanbagii liaxadin min bacdihi haddaanan hadalkaa xusuusnayn waa xidhi lahaa buu nebi ur sal la marka yacni waa isku dayaya cid uu banaanka ka maraya ma jira nin kasta waa isku da waa u qurxinaya qurxintaas mu'miniinta iyo dadka saalixiinta marmar buu kaga guulaysanoo dembi ku ridaya laakiin laba arrimoodba ilahay waa u dembi qaada waa ku ilaaliya dadka mu'miniinta mid waa ku ilaaliyo horta gaalnimo iyo diinta inuu ka saaro waa ka xifdiyey mid labaadna ilaahay waa ku ilaaliyo hadday toobad keenaan oo dembigaa uu ku riday ka soo noqdaanna ilaahay inuu u dhaafana taana waa ilahay waa u ballanqaaday laakiin dembi aan dhaafid lahayn iyo shirki diintaba laga baxaba labadaasuu ilaahay ka ilaaliya saas laysa laka calayhim suldaanun macnahaasaa laga wadaa marka ayb shubhada labaatanaadi waxa weeye wa ama qawluhu qowlu llahi lilkufaar alyowma kama nasiitum liqa'a yowmikum hada wa qaala wuxuu uhi fii aayatin ukhra fii kitaabin laa yadilu rabbii walaa yansa fashakuu fi lqur'aani qur'aankii bay ka shakiyeen wa ama ilaahay odhahdiisa lilkufaari gaalada uu ku yidhi alyowma maanta ayaanu nansaakum idin halmaamayn ayaanu nansaakum idinka tegaynaa dheh alyowma maanta yaanu nansaakum idinka tegaynaa kamaa nasiitum saad uga tagteenoo kale liqaa'a yowmikum maalinkiinnan kulankiisa haada ee kana maalinkiinnan kulankiisa saad uga tagteen usoo diyaargarowgiisiiyo isu diyaarintiisiiyo u camalfalkiisa saad uga tagteen ayaanu anaguna maanta naarta idinkaga tegaynaa nansaakum waa idinka tegaynaa wa qaala alla wuxuu yidhi fii ukhra aayad kale wuxuu ku yidhi fii kitaabin kitaab dhexdii kitaabkaasoo laa yadilu laa fii kitaabin laa yadilu ma lumo rabbii rabbigay oo ma gafo walaa yansaa mana halmaamo ayib suurataha fashakuu fi lqur'aani qur-aankii ka shakiyeen labadan aayadood say isaga hor keeneen waxay isaga hor keeneen midda hore halmaan bay ku fasireen tan dambana halmaan bay ku fasireen markii halmaan lagu fasirana waa iska hor imaanaysa alyawma maantaanu nansaakum idin halmaamaynaa haddii sidaa la yidhaah soo ma waxaa ka dhalanaya in ay u sugeen ilaahay sifada halmaanka ya tacaala allahu camaa yaquuluuna culuwan kabiira aayadda kalena maxay leedahay walaa yansa ilaahay wax ma halmaamo soo ma ta horena maxay ka fahmeen inuu ilaahay yidhi waa idin halmaamaynaa tan dambena maxay leedahay ilaahay waxba ma halmaamo saasay isaga hor keeneen marka ayib imaamku marka wuxuu isku waafajinayaa saxdana ay tahay amaa qowluhu odhahdiisa buu yidhi alla uu yidhi alyowma maanta baanu nansaakum kamaa nasiitum liqa'a yowmikum haada yaquulu wuxuu leeyahay uu ka wadaa natrukukum waan idinkaga tegaynaa fi naari naarta dhexeedaan idinkaga tegaynaa kamaa nasiitum saaad uga tagteen oo kale sidaad idinkuma maalinkan uga tagteenoo idaan ugu soo camalfalanin ood faraha uga qaateen ood u dayacdeen ayaan idinkana idinka tegaynaa ay kamaa taraktum saaad uga tagteenoo kale alcamala u camalfalid liliqaa'i yowmikum maalinkiinna la kulankiisa haadaa ee kan maalinkan kulanka dhacaya inaad u soo camalfashaan ood usoo diyaargarowdaan saaad uga tagteen sidaasi la midaan annaguna naarta idinkaga tegaynaa wey maanta ayib marka nisyaanka alyowma nansaakum nisyaankii qalbiga iyo daakirada ma ahee maskax wax halmaamaysa ma ahee nisyaankan waxaa laga wadaa bimacna tarki ka tegid baa laga wadaa tan dambana walaa yansaa ilaahay waxba ma halmaamo saasay sax ku tahay maxaa yeele halmaanku waa sifatu naqsin soo maa ah, maxaa la yidhahdaa halmaanka shaygii maskaxdaada ku jira iyo daakiradaada inuu ka baxo soo maha kaasaa halmaan la yidhaahdaa allana tabaaraka watacaala mustaxiil bay ka tahay mana suuroobi karto alla tabaaraka wa tacaala inuu wax halmaamo sidaas daraaddeed aayadda lagama wada halmaankii maskaxdee iyo daakiradee waxaa laga wadaa bimacnaa tarki baa laga wadaa ah, waa idinka tegaynaa ayb tafsiirkaasi oo in la yidhaahdo nansaakum bimacnaa waa idinka tegaynaa waa tafsiir waa madhab caammati اlmufasiriin salafan wa khalafan mufasiriinta salafka iyo khalafka kulli waxay marayaan alyawma nansaakum natrukukum waa idinka tegaynaa baa laga wada ayib maxaa yeelay ummaddu waxay isla ogoshahay dhammaanteed inaan ilaahay sifatu nisyaan lagu sifayn karin leanna waa sifatu naqsin wa sifo dhimanaan ku tusaysa way ilaahayna waa ka nasahan yahay markan aayado fara badanoo qur-aanka ka mid a ah haddii yacni nisyaanka ilaahay hadii loo tiiriyo bimacna tarki baa laga wadaa aadamaha iyo makhluuqa marka loo isticmaalo loo tiiriyo nisyaankana macna tarkina way noqotaa nisyaankii qalbigana way noqotaa waa marka makhluuqa loo isticmaalo oo la yidhaahdo nasiya fulaanun wuu halmaamayna way noqon kartaa wuu ka tegayna way noqon kartaa laakiin allah marka loo isticmaalo alla loo tiiriyo waxay noqon kartaa keliyata macna tarki unbay noqon kartaa saas way ayib macnahaasi ta'wiil ma ah nansaakum natrukukum ta'wiil iyo leexin ma ahee luqadda carabiga ee qur-aanku ku soo degay ayaa kelimada nasiya baa waxay ku timaadaa tarakana way ku timaadaa duhuul iyo inuu daakiradaadu halmaantana way ku timaadaa asal bay luqadda carabigayba saa ugu imaanaysaa macna sidaas weeyaan ayb sida uu sheegayo aimada luqadu ay sheeg kutubtu luqada markaad ku noqoto sidaas weeyaan saas daraaddeed baa wuxuu leeyahay alimaamu haclab imaamkii luqawiga wuxuu leeyahay falama kaana anisyaanu darban min atarki wadacahu mawdicahu yacni tarkiga ka tegidda shay inaad ka tagto waa nooc halmaanka ka mida nooc halmaanka ka mida yacni adigoon xataa aan yani daakiradaadii iyo maskaxdaadu halmaansanayn oo xusuusan haddaad shayga faraha isaga qaatood ka tagto waxaa lagu dhihi wuu halmaamay aadan xusuusnayn xusuustaada uu ka baxana waxaa la dhihi wuu halmaamay halmaankaa laba mid ka dhaca daakirada maskaxdana wuu ka dhacaa xubnahana wuu ka dhacaa xubnaha markuu ka dhaco waa ka tegid maskaxda markuu ka dhacana ya waa halmaan sidaas wey marka marka luqadii carabiga ahda asalkaydbu saa ugu imaanayaa ayib waxaa la mid ah oo iyadana aayadaha la midkaa nasullaaha Eh? nasuu llaha fanasiyahum wakadalika alyowma tunsaa baa la mida wakadalika alyowma tunsaa waa lagaa tegi waay ayb waqiila alyowma nansaakum baa la mida waqiila alyowma maanta baanu nansaakum idinka tegin aayadaha marka macnaha ku wada imaanaya sidaas weeyaan oo laa yadilu rabbi walaa yansaa iyo wamaa kaana rabbuka nasiyan iyo kama hor imaanayaan taas wey macnaa macnahaasaa laga wadaayo cadaabkaan idinkaga tegaynaa sidaad uga tagteen adduunka markaad joogteen maalinkan inaad usoo diyaargarowdaan saad uga tagteen hada wabilahi towfiiq wsal allah wslam wbaarak cala nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbi waslm